بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحن كسو دحجرني الفصل الثاني فصل كي لبعض أن دحجرني قيبتي أهيد وفصل كاسو أها كيفية الطلب والتلقي قابك علمك الله طلبه iyo sida dadka ahlucilmiga lagala kulmo fasalkaasaan ku dhex jirnay wuxuu musanifka noo soo sheegay tartiibka fani kasta kulligii marka la rabo in la barto qaabka loo darsayo loo baranayo siday kutubta u kala horeeyaan iyo tadriijiga ayaanu soo aragnay hadday tahay caqiido haddii ay tahay maaragtay eh, musalax haddii ay tahay fiqhi hadday tahay tafsiir haddii ay tahay naxwo wamaa ilaa dalika masaa-ishaas say u kala horeeyaan oo u kala sahlan yihiin in ardayga uu bilaabo maxaa yeelay yacni cilmigu sida maaragtay eh, jaranjaradii oo kale weeyaan guriga dhaladiisa kuma tallaabsan kartid haddaadan yani darajaadka ay jaranjaradu leedahay ama sallaanku leeyahay aadan soo marin saasoo kale ayuu cilmiguna kutubta yararkaa in la bilaabo hadba midkuu ku xiga la sii wado ilaa midka weyn laga gaaro saasaa loo akhriyaa qaala almusanifu raximah llahu whakada kanat alawqaatu caamiratan fi اطalabi wamajaalis اlcilmi sidaas ayay ahayd yani maraaxilu talabka markaan ka soo hadalno sidaas wahaakadaa sidaas oo kale ayay kaanat ahayd alawqaatu awqaada wakiyada caamirata fi alabi waxay ku camirnayd cilmiga doonistiisa la doono sidaasaa lagu camiri jiray waqti kastaba waxbaa la akhrin jiray iyo wa majaalis alcilmi cilmiga majaalistiisa oo ah makaanka la fadhiyo sidaas bay caamir awqaada ugu camirnayd buu leeyahay markaasuu wuxuu noo sheegi waqtiyada hadba kitaab walbaba waqtigii la akhriyi jiray fabacda salaati alfajri ila irtifaaci duxaa yani fabacda salaati alfajri salaada fajarka oo subaxiiyo markii la tukado ilaa irtifaaci duxaa qoraxdu ay ka kor noqoto waqti duxaa duxada waqtigeeda waxaa la akhrin jiray duruus baa la akhrin jiray awqaadaas waxaa lagu camiri jiray duruusta ayaa lagu camiri jiray uma takuunu lqayluula markii barqadii lasoo gaaro ayay takuunu waxay ahaan jirtay alqayluulatu uma takuunu yani tuujadu alqayluula qayluulada wakhtiga xoogaa yaro la nasto oo hurdo yar ah yani min qaala yaqiilu qayluulatana laga keenay qayluula yani xoogaaga yarkoo qabla salaati duhur la seexda baa la yidhaahdaa marka dhaqanka hadba awdaacda iyo maaragtay awqaadda iyo asmaantu waa kala duwan tahay wakhtiga uu shiikhu ka sheekaynayo oo xagga jasiira alcarabiya waxa weye markii maadaama dhul kulul uu yahay waxa weye intaan la soo gaarinay xoogaa qayluushin jireen marka ka bacdi bacd salaana duruustiya la wadi jiray laakiin awqaadana waqtiyadan oo kaleeto waxa arkaysa qayluulada inay ka dhigtaan dadka hurdada yarta bacd salaata dhuhur dad baa ka dhigto markii dhuhurka la tukado ka bacdi xoogaa yar seexdo laakiin asal waxa waaye qayluulada waxa weeyaan waa qubayla salaata dhuhur salaada duhurka horteed wey uma takuunu waxaa la helayay oo jiray alqayluulatu xoogaa yaroo nasashaahu hurdo ah qubayla salaati uhri salaada duhur horteeda yani qubayla buu qabla ma qubayla waa tashiiru qabl qabla oo la tashiiriyey weyaan horyarowgeeda wax yar ka hor salaada duhur wax yar ka hor ayaa xoogaa yar ayuu indhagudusan jiray qofka uu nasan jiray weyaan وفي أعقاب جميع الصلوات وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس صلاة الشنطة دمانتود عربتود أما قداشيدنا تعقد الدروس دروس أيها العقيد جري وحلقة لسمين جري علم بالآخرين جري ويان صلاة كست كله فجر كي مركو دشو duruusa la akhriyaa bacda aduhur duruus baa la akhrini bacda alcasr bacda almaqrib salaadaha shanta ah gadaashoodaba kitaab baa la akhrinaya sidaasay ardadu ahaan jireen wa kaanuu waxay ahaayeen dadkii ardaydii iyo mucallimiintii oo mucallimiintana ay cilmiga dadka barayeen ardayduna ay cilmiga mucallimiintu ka baranayeen culummada labadooda isku dar fii adabin jammin fii adabin aadaab dhexdeed kuwa ku sugan bay ahaayeen aadaabta oo jamin mid fara badan ah aadaab aad u badan ayay maaragtay dhexdooda ku sugnaayeen dad edab lehay labadaba asaatidada iyo mucallimiinta iyo mudarisiinta iyo ardaydii oo dalabadii ahba aadaab bay ku dhex sugnaayeen aad u tiro badan oo wanaagsan wa taqdiirin qadarin ayay ahaayeen waa isqadarin jireen mucallimkuna ardadiisuu qadarin jireen ardayduna mucallimkooday qadarin jireen ayadoo weliba ay ku sugan tahay bicizati nafsin naf sharafteed ay ku sugan tahay yacnii ayaga oo marka la isqadarinayo taqdiir oo liidnimo ah ma aha cisatu nafsin sharaf ay leeyihiin mucallimkana darajadiisa lagu sharfo ardayga iyo tulaabtuna darajadooda lagu sharfo oo cizo iyo sharaf ay leeyihiin naf yani bicizati nafsin maca cizati nafsin naf cizadeed ayada ay la jirto ayay min atarafayni labada dhinacba yani min atarafayn wuxuu leeyahay waa min tarafi shaykhi wa min tarafi aalibi shiikhii iyo ardaygiisii labadooda dhinacba iyadoo taqdiirtu ay la jirto ayay maaragtay aadaabtaasi ku sugnaayeen weliba maxay ku sugnaayeen calaa manhaji asalafi alsaalixi raximahum allahu tacaala calaa manhaji asalafi salafkeennii salafkii asaalixi ee wanaagsanaaye suubanaa ariiqadoodii ay ku sugnaayeen manhajka bimacna ariiqa wey wadadoodii wadadii salafu ay hayeen raximahum ullah ilaahay au naxariiso tacaala wadadaasna ay ku sugnaayeen hadda yani marka la leeyahay waa manhaj salaf saalix oo qofka ku socdaa waa ariiqadii sharafta iyo ixtiraamka iyo qiimuhu ku sugnaa mucallimka qadarkiisa la siinayo darajadiisana aan laga kormarinayninoo aanan laga dhiganaynin yani maaragtay darajo usan gaarin aan la siinin darajo maaragtay in la baryo iyo in la tuugo iyo in wuxuusan awood u lahayn la weydiisto iyo in laisku dulleeyo iyo arrintaa aysan dhacaynin laakiin mansiladiisa in la dejiyo maxaa yeelay yani xadiidka caaisha waad garanaysaan anzilu nnaasa manaasilahum xadiidka imaam muslim muqadimatii uu ku sheego dadka manaasishooda in la dejiyaa la rabaa qof walba mansil uu leeyahay darajo darajada uu leeyahay in la dejiyo wey iyadoo marka nahjigaa saxiixa ay ku socdaan oo qole qof walbaba darajadiisa la dejinayo waddadaasna ayay ku taagnaayeen weeyaan dadka marka ardayda oo cilmiga baranaya welidaa sidaa darteed buu yidhi adrakuu waxay haleeleen cilmigiibay haleeleen adrakuu cilma cilmigiibay gaareen maadaama aadaabtaas iyo nahji saxiixa ay ku sugnaayeen cilmigiibay gaareen wa saara wuxuu noqday minhum ayaga xaal uu ka mid yahay jamcun koox oo khafiirun aad u badan oo ardaydaas cilmiga baranaysa kamida ah ayaa waxay noqdeen fii cidaadi ala'immati fi lcilmi dadka lagu tiriyo a'immada madaxda ah imaamyaasha xagga cilmiga a'immo ku ah maxaa yeele way dadaaleen cilmigii bay akhristeen culimmadoodii bay ixtiraameen markaasay darajadaa gaareen ilaa ayaguna markooda waqtigooda markay bislaadaan ay a'immo noqdaan halkaasay dadka qaarkood gaareen weeyaan alxamdu lilaah allah ammaan iska leh allihii rabbialcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa wixii ilaahay ka soo haroo dhan baa caalam la yidhaahdaa yani maa siwa allahi waa caalam weeyaan kul maa siwa allah ayaa caalam la yidhaahdaa allah baa rabbi u ah subxaana watacaala w shiikhu markuu intaa noo sheegay oo markii cilmiga tartiibtaas loo barto aadaabtaasna qofka uu la yimaado uu dadkii sidaa ku dadaalay ay a'imma filcilmi ay noqonayaan ayuu dadka wuxuu leeyahay war dariiqadaas maa loo laabto waddadii waagii ay dadku cilmiga ku gaareen ma loo noqdaa wardada u laabta saasuu dhihi doonaa fahal min cawdatin ila asaalati alabi fii diraasati almukhtasaraati almuctamada laa cala almudakiraati yani wuxuu leeyahay fahal min cawdatin laabasho iyo noqosho ma jirtaa wardadow meel yani laabasho ma jirtaa ilaa asaalati alabi cilmiga doonistiisii yani asalnimadeedii loo noqdo asalkii oo ahaa in culummada inta lala fadhiisto mufaafara la sameeyo cilmiga laga qaato aadaabtaasna lagu sugnaado yani u noqosho aad arintaa loo laabtaahi ma jirtaa weyaan bimacnaa ha loo laabto wey dadow u noqdo weyaan fahal min cawdatin noqosho ilaa asaalati alabi doonistii cilmiga la doonayey yani asalnimadeedii loo laabto fii diraasati lmukhtasaraati yacni kutubta la soo gaabiyey barashadeeda la barto diraasa waa barashadii kutubtii mukhtasaraadkii la soo gaabiyeyo almuctamadati lagu kalsoonaa yacni kutubta muctamadka ah oo la ictimaado oo lagu kalsoon yahay mukhtasaraadkooda in la soo barto intaana mudawalaadka la gaarin wey taa ma dhacaysaa weeyaan laa cala almudakiraati mudakiraadka maya mudakir waa rasaa'il rasaa'ilka yararka inuu waqtigu ku dhumiyo qofka ayaa ka muhiimsan waxaad ogtihiin hadda dadka fii casrina xaadir dadka xarakaadka iyo ururada ku biiro badanaaba waxaa weeye waxay ku barbaariyaan kutubaha yararka meeshii cilmiga laga akhrin lahaa maala ninkan jamacat alikhwaan almuslimiin buu rasaailka ikhwaan muslimiinka ay qoreen ayaa dadka laleeyahay hal akhriyo la baraya macaalif tariiq kitaab la yiraahdo mustalaxaat alarba'a fi alquran la yiraahdo kitaab la yiraahdo maxaa la yiraahdo hada diin almustaqbal li diin jahiliyat qarn al-20 fulan fulan dadka lagu mashquulinayo oo aan wax cilmiyo ku kordhinayaan aanan jirin walidaalika waxay u baxeen kutub al bay dhahaan ikhwaan muslimiinka kutub al bay yiraahdaan marka kutubta intaad rasaa'ilkaas qofka mudakaraadka ku mashquulinayso inaad ku mashquuliso kitaab mukhtasara inuu xifdiyo oo u barto ayaa muhiimadu tahay oo funuunta u faa'iideynaya kutubtaas qaarkood waa ogtihiin hadda kitaabka ilmacaalif ariiq tariiq ama kitaabka mustalaxaat al-arba'a fi al-Qur'an la yiraahdo wadaad Sheikh Abu La'la mawduud la yiraahdo kitaabka iskale oo Pakistani ah jamaaca la jamaaca islaamiyya gudoomiye u ahaa oo hore wadaad dhintay buu ahaa ninkaas kitaabka mustalaxaat al-arba'a fi al-Qur'an iskale معارف الطريق نسيد قطب اسكلها وذاتك مصري اها ايا لها كتبها marka aragto kutubta ay gruubka takfiirka la yiraahdo kutubta ictimaadaan kutubta ictimaadaan ku kalsoon yihiin oo kitaabka jaahiliyada qarn 20 kutubas markaa aragtid waa kutubta takfiirka ay dadka ay ictimaadaan oo umadan wada gaalaysiinayo markaas lagu barbaarinaya ardayda meeshii laga bari lahaa funuuntii luqada funuuntii xadiidka funuuntii tafsiirka funuuntii maarata fiqiga lagu barbaarin lahaa yaa kutubahaas lagu akhrinaya laa cala almudakiraati waxyaalaha rasaa'ilka waqti in la iskaga dhumiyo maaha joornaal uu nin soo saaray mujallad yaro yani mujalladaadka yarka la yidhaahdo la qorqoro iyo in waqtiga looga dhumiyo maaha cilmi kadalika kuwaan hadda kaleeto oon ayaga ahayn ikhwaanka aan ahayn laakiin ikhwaankan ka go'na yidhaahdo oo magac salafiya sheeganayna odhanayo kutubo noocaasoo kale leeyihin gruub saruuriyiin la yidhaahdo oo loo nisbeeyo kitaabuu qorayo risaalo ay dadka ku mashquuliyaan asunna u bixiye wasunnatu abcad minha yani kitaabkana sunnada waa ka fogyahay kitaab risaalayaru soo saara maxamed saruur nin la yidhaahdo zayn alcaabidiin oo hadda nool oo mucaasir ah ayaa soo saara tusaale kaleo albayaan la yidhaahda ayay soo saareen waa mujallaad waay markaasaa dadka lagu mashquuliyaa wakhtigiisiiba uu ku dhuminayo wahaakada joornaalladaanay soo saaraanoo dhan waa la mid wey inuu wakhti iskaga dhumiyo ardayga sax ma aha waa inuu maaragtay kutubtaas nafciga leh inuu qofka ku mashquulo baa la rabaa wa fii xifdihaa mukhtasaraadka xifdintoodii markii uu kutubtaa daraaseeyey inuu xifdiyo baa la rabaa kitaab kastoo mukhtasara hadda arbiciinka markaa xifdiso oo cumdat alaxkaam ka xifdiso buluuq ulmaraam ka xifdisid muntaqa alakhbaar ka xifdisid culum xasiilo weyn haysataa soo maaha bukhaari muslim iyo abu daawud iyo sunanka iyo muxaad iyo kuu fududaanaya markaa ajruumiga xifdisid markaa cumraytiga xifdisid markii aad mulxat alciraab xifdisid alfiyat ibni maalik xifdisid xasiilo weyn haysaa kutubta inuu qofku hadday luqa tahay hadday mustalax tahay hadday usuul tahay inuu kitaab xifdiyo waa muhiim weeyaan marka wuxuu leeyahay wa fii xifdiha ma loo noqdaa in kutubta muktasaraadka la xifdiyo damiirka xifdihaana muktasaraadkan u celinayna kutubta la soo gaagaabiyey lalictimaadi cala alfahmi faxasbi lalictimaadi inaad yani ictimaado ood ku kalsoonaata maya cala alfahmi faxasbi oo keliya yani kitaabkan anigu waa fahmaya laakiin ma xifdinaya inaadan dhihin fahmiga keliya waa fahmaan ku gaabsanaya laakiin ma xifdinaya inaadan dhihin ee kitaabka inaad xifdiso qawaaciddiisa wuxuu ka hadlaya xifdisaahi yacni ma loo noqdaa weeyaan yada waxay leeyihiin kitaabkan anagu waa waxba xifdin mayna waa mujarad fahmi baan samaynaynaa waa iska fahmaynaa bay leeyihiin marka taasoo kale lama rabo mukhtasaraadka in la xifdiya baa la rabaa intaad awoodi karta weeyaan xataa marka taas ma jirtaa u noqosho loo noqdo ardaydii ay dayacmaan oo dayacay ku baxaan mudakaraad intaa ku mashquuliso kutubtiina aan la daraasaynin mukhtasaraadka ahaa kuwii maaragtay aanan la xifdinin bal aad tidhaha ku gaabsanaya keliya xataa daacat ullaahu ilaa ardaydii ay diyaacu ku dhaco falaa xifda walaa fahma markuu qofka daayac dhaco xifdina ma hayo walaa fahma fahmina ma uu hayo meel cidlaabuu soo fadhiisanaya marka qofkii wuxuu noqoni hadduusan waxba xifdinin oo kitaabkan uusan daraasaynin uusan idqaanin wuxuu noqonayaa yani maaragtay qof un maxaa la yidhaahdaa cilmi dhagood hayo oo kale noqonaya yani caamo oo kale buu qofku noqoni weeyaan marka xifdiga waa shay muhiima wey in la xifdiyo maca alfahmi baa la rabaa xifdina ha la xifdiyo kitaabkaanna ha la fahmo sidaasaa la rabaa wey labadaas markuu qofku ictimaado waxaaweye waxa weye maaragtay waa shay aad iyo aad xasiilo weyn buu hayaa wey alfahmu alxifdu maca alfahmi ayay labadaba in laisku dara la rabaa wey walidaalika waxay yidhahdaan culummadu man xafida almutuuna xaasa alfunuuna bay dhahaan qofka matniga xifdiyo haddaa matni fulaan xifdisid matni fulaan xifdisid oo furuun kala duwan ah maxaad koobtay markaa furuun fanniyaal kala duwan ayaad koobtay weeyaan man xafida almutuun matniga dadkii xifdiyaahi waxa way xaasa alfunuun fanniyaalo ayuu koobaa weeyaan وفي خلو التلقين من الزغل والشوائب والكدر سير على منهاج السلف والله المستعان وحوليه مصنفك وحورنيا وفي خلو التلقين لقين kamarbaanshaheeda ay ka maran tahay cilmiga lagu laqino oo macallinkii ardaygii sheekhii ardayga uu laqino kamarnaanshaheeda ay ka maran min azaqali azaqal yani waxaa la yidhahdaa wixii la tuuro dhan baa la yidhaahdaa yani azaqlatu asal ahaan waxaa la yidhaahdaa azaqlatu min asharaab haddaad tidhaahdo يعني waxa weeyaan waa qadr yani qadru ma yamla'u al-fam baa yiraahdaa afkaada hadii aad antuugo hal mar biyo aad ku shubto biyahaas afka ku jiro ayaa zakhlatu min asharab yiraahdaa marka waa tufaysa marka waxa la yiraahdaa fulanun zakhala ash-sharaba idha majjahu ayaa la yiraahdaa hebel sharaabkii afkiisa ku jiray ayuu tufay markuu iska garo sidaasaa la odhan weyaan marka min azakali waxyaalaha la tufo sida maala shay aad ku luqluqatay iska tufaysoo kale iyo haddii cilmiga uu ka maray wa shawaa'ibi waxa cilmiga qaso aan cilmiga ahayn ee cilmiga qasayo yani maa laysa bicilmin baa loo jeedaa waxaan cilmi ahayn oo cilmi laga dhigay haddii laga saaro talqiinta laga dhex bixiyo waalkadiri waxyaalaha calowga la yidhaahdo alkadir midow waxaa la yidhahdaa biyuhu markii la qaso dhoobe iyo lagu daro baa calow la yidhaahdaa kaskaas baa loo jeedaa haddii cilmiga intaa ay ka maran yihiin marka ardayga loo laqinayo aadan wax aan macno lahayn oon cilmi ahayn oo calow ahoo qasan oon xaqnimadeeda iyo aysan caddayn cilmigu talqiintu ay ka marnaato sayrun ayaa dhexdeeda ku sugan sayrun socod oo lagu socdo calaa minhaaji salafi salafu saalix dariiqadooda lagu socdo ayaa ku sugan weye marka wa khuluwida sayrunta waa mubtada muahara weye wa khuluwida jaarmajurka hore khabarka ka dhigaynaa weye yacni adoogiloo kale weye wa sayrun socod oo calaa minhaaji salafi salafu saalix wadadooda lagu socdaahi ayaa kaa'inun fii khuluwi talqiini waxay ahaatay laqinidii muallimka oo ardaygiisa u laqino kamarnaanshaheedii ay talqiintaasi ka maran tahay min az-zaghli wash-shawa'ib wal-kadri intaas ay ka maran tahay waxyaala aan cilmi ahayn cilmiga lagu soo daro oo laga maartay laga saafi yeelo ayaa tariiqii salafka lagu socdo yaa kamid ah weeyaan arintaas ayaa kamid ah weeyaan وقال الحافظ عثمان بن خرازان yani ninkan la yidhahdo alxaafid oo magaciisa la yidhaahdo cumaan ibn khurasaan an cumaan ibn cabdilaahi ibn muxamed ibn khurasada la yidhahda atabari yani shaykhaas oo dhintay sanadkii min alhijra nabawiya laba boqol iyo labiyo siddeetankii hijrada nebiga markay ahayd shiikhaasoo dhintay yani ninkaas nin sheekhaho weyn buu ahaa waxaana ardadiisa ragga ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa alimaam النasaa'i dadka cilmiga ka qaatay buu ka mid ahaa abu xaatim الraazi abu cawaana a'immadaas muxadisiinta ah yani ninkay cilmiga ka qaateen buu ka mid ahaa weeye marka qarnigaas buuna ahaa waad u jeedaa raximahullahu tacaala ilaahay ha u naxariiste wuxuu shiikhaasi yidhi yaxtaaju saaxibu alxadiidi ilaa khamsin hadal aad u qiimo badan buu shiikha ka soo guurinaya yaxtaaju wuxuu u baahan yahay saaxibu alxadiidi qofka xadiidka darsayaahi oo cid xadiidka u saaxiibka ah inuu xadiid barta rabaahi wuxuu u baahan yahay xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaa khamsin shan shay buu u baahan yahay fa in cadimat waaxidatun mid hadday yacni ka dhinnaato oo laga waayo weeyaan marka udimatan waa ladhi karaa adimatan waa dhihi kartaa maxaa yeelay ma saxa majhuulan saxa musamma sama ma saxa musamma saxa majhuulan ficilka haddii musammaa ka dhigto majhuul waa ka dhigta fain cadimat waaxidatun markaa tidhaahda cadimat waaxidatun faacil wey fain cudimat haddii la yidhahdana waa la mid oo naabul faacilan ka dhigana waaxidatuntii fain cudimat haddii la waayo waaxidatun waa mid haddii la waayo yani hadda ma usan xarakayn laakiin cadimat waxaa xarakaynaya shiikhu kitaabka uu ka soo guuriyo alimaam dahabi kitaabkiisa siyar aclaam nubala ayaa wuxuu xarakaynayaa cadimat buu xarakeeyaa oo musamu ficilka ka dhigaa wey fain cudimat waaxidatun shantaa arrimood mid ka midii haddii la waayo fa hiya naqsun waa qofka yani xadiis uu baranaya cilmi kastoo baranayana waa la mid xadiiku muu shiku kuu soo qabtay culuumta islaamiga ee shareecada uu baranayana waa la mid wey yaxtaaju ilaa caqlin marka qofku inuu xadiidka barta rabaahay wuxuu u baahan yahay ilaa caqlin waa inuu caqil yahay waa inuusan majnuun ahayn qof majnuun wax muu baran karaa maya wey ila caqlin jayidin caqli aad u maaragtay hufan oo aad u wanaagsan caqli fiican inuu leeyahay waa shardiga koobaad wey waa arrinka koobaad wey kan labaad wadiinin diinna inuu leeyahay maxaa yeele qofka aanan diinta ilaahay diintii maaragtay diinteenna aanan ku toosnayn cilmigiisa waxba tari maayo hadduu eber yahay cilmi ma baranayo cilmiga taqwa iyo u baahan yahay iyo xifdi waay dabdiga waa inuu xifdiyo waa inuu xaafid iyo waxfahmo uu leeyahay yacni inuu xifdin karin arrintaas u baahan yahay dabdiga u baahan yahay oo xifdi ah kan afraad waxa weeyaan wa xadaaqatin bisinaaca sanaacadan oo sanaacatu alxadiid la yidhaahdo صناعه يعني فن كسته وخي لا سمعايو دن وا فن يعني وخي لا سمعاي وخي لا سمعايو دنبا صناعه لو يقال حديث هو صناعه فقه هو صناعه سدا اسمه هو صناعه صناعه او يهي بشيء والبر او لا برناي صناعه او تاي ويان iyo hadaqat bisanaa sanadi oo qofku itqaaniyo oo sugo weeyaan al hadiq waxa la yiraahdaa al mutqin al ilaha qofku wax sugo oo itqaaniyo oo sugo baxaadiq lagu magacaabaa weeyaan وحلاقة بالصناعة صناعة الحديث من آد إتخاني وسبينة إنه النقضة وأباهية حيوية مع أمانة أمانة أيضا إلا جرته أمانة ذا تعرف منه إساق لغو قرنايا وإن أمانة لغو قرنايا أنا أي جرته ويا أمانة إنه لي مركا شبتا شيء ونوشي qofka raba inuu culuumta islaamiga barto xadiiska inuu barto fanni min funuun shariica alislaamiya inuu barto rabo waa inuu caqli yahay koow oo caqli wanaagsan leeyahay waa inuu dayaana leeyahay waa inuu xaafid iyo xifdin karaahi waa inuu yahay qof shayga uu bartaahi sugi kara inuu yahay oo sugayo ammaanana inuu leeyahay welidaalica cali bn abi aalib laga soo guuriyaa oo maalan zurnuuji oo kale uu ka soo guurinaya fii kitaabihi tacliim almutacallim yacni wuxuu leeyahay laba bayd buu ka soo guuriyaa oo tirinayo yacni waxyaalaha taalibulcilmiga qofka taalibka u baahan yahay wuxuu leeyahay alaa laa tanaalu alcilma ila bisittatin سأنبيك عن مجموعها ببيان ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول الزمان ساسو ورمايا يعني وحو ليه ألا تنبه نيحو برارغي لا تنال, لا تنال العلم علم جاري ميسي إلا بستة لح شيء بعد علمك جارس شيخ هذا شنق نوتري سماه لحمه كبق شيخا علي بن أبي طالب ونقول به هذا saumbiika waan kuu warrami can majmuucihaa lixdaa arrimood dhammaanteed kulankeedabaan bibayaanin anoo caddaynaya baan kaaga warramaya caddayn ayaan kuugu warrami wey waa kuu caddayn ka koowaad waa maxay dakaa'u waa xifdigii weye qofka inuu dakiya wax fahmayo wa xirsun dadaal inuu leeyahay ku dadaalo xirsi uu wastibaarun waxbaa ku adkaanaye inuu sabro istibaar waa sabr masaladan waa kugu adkaatay waad fahmi weyd ha ka tegin maa habeen dhoweyt waataan darsigeenni inoogu dambeeye ka hadlayna quraanyada oo shiikhana noo keeni doono oo geed meesha fuulaysay darbiga inta ku socotay soo dhacdaa mar labaadee fuusha soo dhacda ilaa ay ku guulaysato marka istibaara la rabaa walidaalika waxay dhahaan haddii shaygan kugu adkaado ka wareegso mid kaloo cilmigii dhanna kaa uga tegin ku kaloo fudud aad waa tii gabayga ay dhihi jireen idaa lam tastadic shayan fadachu fajaawizhu ilaa maa tastaiicu shayga aadan awoodi karaynin ood aragta kugu adag yahay xoogaa ka tag maxaad aadi fajaawizhu ilaa maa iyo wasibaaru sabr wa bulqatun bulqada kolley wixii uun qofka inuu maciishad yar haysto oo cilmiga uu ku gaaro wax yar uu cuni karo inuu haysto hadduu gaajaysan yahay qofka waxma baran karo waa inuu wax uusan qadadiisii iyo uusan ka fakaraynin inuu hayo weeyaan iyo wa irshaadu ustaadi mucallim irshaadiyo oo ustaad waxbaro oo ku hanuuniyo saan iyo saan oo cilmigii u laqino inuu helo iyo wa tuulu muddo dheer inuu ku jiro cilmiga yani cashar baa soo qaadatay casharkaa muddo dheer inaad muraajaca ku samaysid akhrisid mar mar labaad mar saddexaad ku celisid wahaakada ama cilmiga talabkiisiba inaad tuulu zamaan ku samayso oodan marna ka noogin ayaa la rabaa weeyaan marka masaladaa marka cilmiga anta shiikhaana lixdaas u sheegay sheekhan oo eh, maxaa la الإمام الذهبي هذا الك عثمان بن خرازات أيو مارتي يعني تعليقنا وحولي قلت يا هذا الكأرنية أي الذهبي شمس الدين الذهبي أي هذا الكأرنية الحافظ الذهبي أي وحولي وحان إري الأمانة جزء من الدين والضبط داخل في الحذق في الحذق والضبط داخل في الحذق مركع markuu sheego shantiibuu tacliiqiyo wuxuu yidhi shantaan saddex buu ka dhigay wuxuu yidhi alamaanatu ammaanadan oo tucrafu minhu uuna yidhi juzun min addiini wey diinkay soo hoosgelaysaa ila shardigii koobaad kii labaad buu ah waa diinay sooma ahayn ammaanadu diinkay ka mid tahay marka hal xaba ka dhig o wadabdu xifdigana waxaweye daakhilu fi lxidqi xadaaqata bisinaaca ayuu soo dhexgelayaa xifdinta iyo sanaacada oo qofka uu yaqaano ou ku itqaaniyo ayadana way soo dhexgelaysaa marka dabdiga iyo xadaaqatu bisinaaca hal xaba ka dhig maxaa marka soo hara shantii saddexda noo harta saddexda noo harta waxaa weeye waa caqli jayid ah iyo maaragtay diinkii iyo maaragtay eh, dabdigi oo xifdigi ah amaanadii iyo diinka hal xabaan ka dhigna dabdigi iyo iyo xidaqatu bisanaacana hal xabaan ka dhigna marka waa saddexdaas aan noo soo hartay weey markaasu shamsudiin dahabi alimaam dahabi kuwa ka tiro badan buu ku daraya markuu halkaas saddex ka soo sheegay ayuu kuwa kala raacin qultu waxaan leeyahay buu yidhi ayu dahabiyu weeye alamaanatu amaanadu juzun min adiini weeye wdabdu xifdigiina daakhilu fi lxifqi itqaankiibuu soo hoosgelaya sugitaankii cilmiga lasugu soo hoosgeliya faladii yaxtaaju ilayhi alxaafidu qofka xaafidka ah marka oo la dhihi karo hebel waa xaafid shayga uu u baahan yahay faladii shaygii yaxtaaju ilayhi uu u baahan yahay alxaafidu qofka xaafidka ahe wa xifdiyey an yakuuna inuu ahaado weeye taqiyan mid ilaahay ka baqo akiyan inuu ak leeyahmi leeyahay akaha waa dhugtigii fahmigii weyaan naxwiyan inuu naaxiyaho naxwadii garanayo luqawiyan inuu luqadii yaqaano yani naxwadii iyo luqadii bay kala saareen naxwada waa naxwada la yaqaano aad taqaanaan luqawiga marka la leeyahana waa sarfiga iyo wixii soo raaco kutubta maarata macaajimta iyo waxaas oo dhan iyo qawaamiista ee luqada luawiyan inuu yahay akiyan mid tahirsan inuu yahay oo aahir xayiyan mid kaiiru xayaa ah xishoodkiisa uu badan yahay inuu yahay nin xishoodo xishoodkiisa badan yahay xayiyan salafiyan mid ariiqadii salafu saalix ku socdo inuu yahay baa la rabaa marka wuxuu ku daray antii waa inuu taqi yahay waa inuu mid dhug laho fahmo badan leeyahay dhug fahmi leh wax fahmi karo inuu naxwi yahay inuu luqawi yahay inuu zaki yahay tahirsan yahay inuu xayiye yahay oo xishmad badan yahay inuu dariiqadii salafka ku socdo todobadaas ku daran laakiin taqwadu waxay soo galaysaa diinkii bay soo hoos dakahana wuxuu soo hoosgalayaa dabdigii buu soo hoosgalayaa dakaagii naxwada iyo luqaduna yani luqawiintana hal xaba isla soo galayaan inta kalena mustaqbilay noqonayaan mid mid goonihi bay noqonayaan wey yakfiihi qofkaas waxaa ku filan buu yidhi an yaktuba inuu qoro qofka xaafidka noqonayo wey an yaktuba inuu qoro biyadayhi labadiisa gacmood inuu ku qoro miatay mujalladin laba boqol oo mujallad wayuxasila ou xasiliyo oo uu diraaso ku xasiliyo min adawaawiini kutubtii almuctabarati yani almawhuuqati lagu kalsoonaa oo muctamadka ahaa ee la ictibaarinayay almuctamadati biha wayaan lagu kalsoona muctabar ka ah inuu ka xasiliyo aa miati mujalladin an boqol oo mujallad inuu ka xasiliyo waanlaa yaftura inuusanna noogin min alab cilmi asagoo xaafid noqonayo haddana cilmigii raadintiisii inuusan ka noogin ila almamaati dhimashada ilaa laga gaaro biniyatin maca niyatin niy maceeda isagoo ay la jirto niyadu khaalisatin saafi ah iyo watawaadicin wa maca tawaadicin isdhuldhigid oo isdhuldhigayo uusan kibraynin kibirka iska ilaalinayo وإلا هدوسا انتاس وسن سمين فلا يتعنى أي فلا يتعب نفسه نفتسي يسبرين يعني يوسف اسلمين هذا انت هيري كرين بولي قف يوسف اسلمين بو مركا هذا كان مركو شيخ بن عثيمين رحمة الله عليه وكهد لي وحوليه يعني آه shuruudaas markuu sharxayo diinkoo kale wuxuu leeyahay yani ammaanadu diintay soo hoosgelaysaa saasuu leeyahy alamaanatu wuxuu yidhi juzun min addiini fatadkhulu fii qowlihi wa diini wاdabdu yadkhulu fi اlxifdi liana xibqa shay بمعنى فهمه وإدراكه جيدا ثم يبقى من ال... يعني من الخمس ثلاثة وأنت فروي قيبت حراء عثمان بن خرازات يا صدح با soo hartay Allah ay weeyay saddex ba soo harayso maadaama inta lagu daro taqwada marka maxaa ilaahay oo inta uu ku daray al-Hafiz al-Dhahabi taqwa waxa weey qofka wixii ilaahay amray inuu leeyahay wixii laga reebay sharciyada ka reebtay inuu ka haray akahana waxa w qofku inuusan doqon noqonin yani laysa qabiyan buu leeyahay oo inuusan doqon ahayn bian yakuuna cindahu fitna inuu leeyahay kasid oo wax fahmi uu leeyahay markaasuu shiikhu wuxuu leeyahay dad badan oo aad u fahmo badan fahmadooda ay khaarig tahay xifdigooda aad wax u xifdinayo haddana aanu fahmi lahayn wax dareemaynin ayaa jira buu soo guurinaya wuxuu leeyahay wa kam min insaanin xaafidin walaysa bidakiyin insaa wax xifdisay laakiin haddana aan daka lahayn iyo dhug iyo fahmo aan lahayn oo aanan maaragtay waxba fahmi aanan jirin shayga aanan garanayn وليس بذكي بولي وكان رجل نبو مركز كيني وكان رجل نبا وحوها ممن سبق حافظا جدا من آد كتبت وحفظي بوها سريع الحفظ بوها وليبا من آد وحو حفظيه أيها قليل النسيان هل ما مكسنا أوليريا ما وحنا ما هالمامو حفظيسنا آد وبديه مكاس حولي حافظ الفروع اللي ابن مفلح كتابك فروع اللي هذا oo ibnu muflix uu leeyahay oo alaaa mujalladaatin kibaar ah saddex mujalladoo waaweyna ah ayuu xifdiyey ninkaas yani kitaabkaasoo saddex mujalladoo xifdiye buu leeyay kitaabkaasna waxa waye masaaisha laisku waafaqay wixii isku khilaafoo markaasuu wuxuu u xifdiye u leeyahay sida faatixadoo kale wa kaana yaxfaduhu kama yuxfadu alfaatixa sida faatixada loo xifdiyo ayuu kitaabkii u xifdiyey markaasuu wuxuu yidhi laakin laa yafhamu minhu shaya kitaabkaas uu saa u xifdiyey wax uu ka fahmaayo lama arko macaanida ku jirtoo dhan ma fahmaayo buu yidhi wadaadkaas sababtu waa maxay lanahu ayru dakiyin akaadii baa ka maan fahmigiibaa ka maan w markaas fa kaanuu yulaqibuunahu waxay ku magacaabi jireen kuna jireen biximaari lfuruuc ximaarufuruuc magacaasa loo baxshay dameerkii furuucda waxyaalaha furuucda dusha ku sidaa sida ilaahay buu u yiri kamaali ximaari yaxmilu asfaaran haddii dameer kutub badan dusha laga saaro muxuu ka fahmaya kutubta cilmiga ku jira saasoo kale way ximaaru furuuc bay u bixiyeen wax uu fahmayey ma jiro marka qofka waa inuu dakaa leeyahay xifdi ha yeesho xifdigu ha xifdiyo laakiin waa naxwada iyo markuu ka hadlayo qofka waa inuu fahmi kara caamilka inuu fahmo baa la rabaa wuxuu leeyahay yacni bilicraab walbinaa labadaas inuu uu barto wahada yaqtasu biawaaqiri kalimaati kalimaadka aakhirkooda ayuu ku khaas yahay buu leeyahay naxwada wixii kalimaadka aakhirkeeda ka hadashaa kelimo walba intii u dambaysa unbaa la fiiriya ma reeban tahay ma kor dhigan tahay ma hoos dhigan tahay ma godan tahay ma xadfan tahay ma sugan tahay icraabtu daahir miya muqadar miya wamaa ilaa dalika ayaa laga hadla marka inuu caamilkii fahmi karo faacilku inuu godan yahay mafcuulu kor dhigan yahay mubtadaay khabarkiisu godan yihiin yani maaragtay kaanada inay ismi khabar qaadato laysada inay sidoo kale ayada lamid tahay inna inay cagsigeeda tahay danna inay laba mafcuul qaadato wamaa ilaa dalika qofku inuu icraabta untaa un caamilka inuu fahamsan yahay aba ka dhadhacsan yahay luqawga markuu leeyahay wuxuu leeyahay yadkhulu fiihi min cilmi min cilmi sarfi wa cilmi fiqhi luqa yani labadaasa soo gelaya sarfiga iyo cilmi luqaha fiqhu luqa ayaa soo gelaya buu leeyahay marka qofku inuu yani naxwadii iyo luqadii ilmaam ku leeyahay la rabaa zakiyan marka la leeyahay waa inuu qof dahirsan yahay oo akahaas oo kale wuxuu leeyahay sheikha sheekh ibn uthaymiin raxmatullah calayhi markuu soo guurinayo hadal wuxuu soo naqlinaya sheekh alislaam ibnu taymiya uu leeyahay ayuu soo guurinaya zaki marka la leeyahay yani waxa weeyaan waa inay zakaaga ku xambaaro waxyaalaha ma'muuraadka inuu la yimaado wixii la faray inuu la yimaado taqwaduna inay ka reebto waxyaalaha muxaramaadka ah cabsida lianna taqwada waa min alwiqaaya wey yaa laga iska ilaalin inuu iska ilaaliyo taqwada ay kaa ilaaliso wixii muxaramaadka ah sakaguna inuu ku baro ma'muuraadka inaad la timaado waa taasuu marka wuxuu leeyahay sheekhulislaam hadalkiisu soo guurin ibnu taymiya markuu dadka ahlubidaca ka hadlaayey oo cilmulkalaamka yani iyo falsafadda diin ka dhigtay oo diinka kusoo dhex daray dadka noocaas ahlu bidaca markuu ka hadlayo wuxuu yidhi innahum uutuu fuhuuman wamaa uutuu cilma wamaa uutuu culuuma waxaa la siiyey fahmi baa la siiyey way fahmayaan laakiin culuum lama siinin buu yidhi yacni cindahum fahmun waxbay fahmayaan laakiin maa cindahum cilmun cilmi ma haystaan buu yidhi wa uutuu dakaa'an wamaa uutuu zakaa waxaa la siiyey caqli aad u weyn oo waxa ay fahmayaan iyo masaa'isha taxliilinayaan iyo falsafada iyo meelahay ka hadlayaan aad bay u laakiin zakaa lama siinin dad maaragtay awaamirtii ma'muuraadkii siday tahay ula yimaadaan ma aha w laysu biasgiya dad zake iyo maaragtay tahirsanaan raadsada ma aha weeye xayiyan inuu xishoodo baa la xayiga markuu sheikhu leeyahay waxa weeye markuu qofka la leeyahay waa qof xishood badan waa inuusan طلب العلم ka xishoonin cilmiga doonistiisa inaaba ka xishoonin walidaalika yaa waxaa la yidhaahdaa mujaahid ibni jabri ee tilmiid ibni cabbaas yaa waxaa laga sheegaa wuxuu dhihi jiray hadalladiisii laa yatacallamu alcilma mustaxin walaa mustakbir cilmiga ma gaaro mana barto qofka xishoodo oo su-aasha ka xishooday inuu culimmadii weydiicu garan waayo ardaydii talaamiiddii la joogtay sheikhiisii inuu su'aalo qofka ka xishoonayo iyo midkiis kala weyn adoo hebel miyaad wax weydiin kartaa hebel maad wax weydiisan kartaa weyn labadaasba wuxuu cilmiga ma bartaan labadaba cilmiga ma bartaan marka waa inuu yahay yani qof xishoodo wixii xun uu ka xishoodo laakiin talabulcilmiga inuusan ka xishoodin baa la rabaa waxyaalaha xunxun uu ka xishoodo walidaalika yani caisha radi allahu canha xadiidka imaamu muslim ibn maajah ay warinayaan waxay dhihi jirtay nicma nisaau haween waxaa u wanaag badan nisaau lansaar haweenkii ansaarta ay qabeen oo ansaarta ahaa ayaa u khayr badnaa lam yakun yamnacuhumna alxayaau an yatafaqahna fi diin xishoodka kama aynan reebi jirin inay diinka fahmaan diinta inay fahmaan xishoodkooda kama reebi jirin umu salma radi allahu canha zawji nabiyi sal allahu calay wasalam nabigay ku dhihi jirtay in allaha laa yastaxii min alxaqi ilaahay xaqa kama xishoodee hal cala lmar'ati lghuslu ida xtalamat haweenta haddii ay isku junuubto oy maaragtay iyadoo hurdayso ay isku junuub tahay qubays ma laga rabaa qaala nacam idaa ra'at ilmaa haa buu yidhi haa way qubaysanaysaa janaabada way ka qubaysani hadday biyihii aragto marka yani hadday isku biyo baxdo waxa weye way qubaysanaysaa kama aynan xishoonin inay weydiiso rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaas bay ahaayeen mid oo shiikhu ugu dambaysiiye waxa waa salafiyan ariiqadii salafu saalix inuu ku socdo ayaa qofka laga rabaa inuu ariiqadii salafu saalix uu ku socdo ayaa la rabaa weeyaan xagga caqiidada yacni maarata xagga aadaabta xagga camalka shay kasta kulligii salafkeenu siday ugu dhaqmeen inuu asna ugu dhaqmo diinkaas ayaa la rabaa weeyaan sidaasaa laga rabaa weeyaan marka qofku inuu talab ilmiga istimraar ku sameeyo shiikhu uu noogu daray wuxuu yiri walaa yaftura wa alla yaftura horta wuxuu yiri yaani wuxuu noo sheegay musanifka qofku waxa ku filan buu xaafidka ay ah, yakfihi an yaktuba biyadayhi 200 mujallad hadalkaas sheekh ibn uthaymeen markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay laba boqol oo mujalad mujalad waxaa la yidhahdaa kitaabka intaan amal ka sii weyn ayaa mujalad la yidhaahdaa hadduu u jeeda buu yidhi kitaabka hadduu maaragtay mujalladkiiba hadduu shan konton safxa ka kooban yahay waa wax la awoodi karo wey waa suuragal mujalladkan konton warqadood konton beg buu ka kooban yahay waa laba boqol waa la xamili karaa buu waa la samayn karaa laakiin mujalad oo lix boqoloo safxa ah markaa laba boqol ku dhufato meeqou noqonaya labiyo toban kun maya boqoliyo labaatan kun buu tegaya boqoliyo labaatan kunuu tegi lix boqol waxaa ku dhufataa laba boqol waa maarata boqoliyo labaatan kun waay boqoliyo labaatan kun oo safxo ma la awoodi kara buuri wax annaga aan ka bixi karno ma aha qofka xaafidka uu ka bixi karo waqtigaan يعني ونعزي أنفسنا نفتنا نبت عزييننا بأن المجلدات عندهم قليلة قد تكون خمسين صفحة ما كاسو كلا وقد يكون مجلدا إنه مجلد نغضال الكلام فإن كان هذا هو المراد حق الشيخ سيدا أجيده فلعل الله يعيننا عليه إنه إلهي ما هو كالما يبع الأركان وهذا يعني مجلد كيبا وكنت صفحة كوبانيا إنه إلهي ما هو كالما يبع الأركان وإن كان مراده المجلد وإن كان مراده المجلد 600 صفحة هذا لح بقول مجلد أوجده فالواحد منا لا يبقى ليل النهار ما أظنه يكتب 100 مجلد قفك أنك نجميدا هذا هذين ما لنك سوجيرو بقول مجلد إنه سمين كرم أمرين يقول marka arinta ma sahlana marka tan labaad dawaawiinta maarka muctabarka ahna inuu shan boqol oo mujallad uu xasiliyo bimacnaa uu daraaseeyo uu yaqaano uu itqaaniyo baa la rabaa wuxuu yidhi musanifka soo wada wa allaa yaftura min talabi alcilmi ila almamaat ilaa dhimashada laga gaaro inuusan qofka ka noogin maxaa yeelay yani maxay dhihi jireen culammadu talabu alcilmi min almahdi ila alahdi baa la yidhaahdaa yani cilmiga waxa weeyaan maalinka uu qofku dhasho ilmaha uu dhasho dhabta hooyo uu ku jiraayo waxbarasho bilaabaya siduu maaragtay yacni caanaha u qabsan lahaa oo u cabi lahaa ilmaha yarka fadhigii gurguuradkii waa tacliimuu ku jiraa ilaa uu ka dhintay cilmigaasuu baranay wahaa kada waxunbuu baranaya marka sidaasay dhihi jireen imaam axmed baa la weydiiyo layidhi yani ilaa mata yaktubu rajulu xadiia ilaa imisuu ninku ardaygii uu qoraya xadiikii ilaa imisuu daraasaynayo arday u noqonayo markaasuu xata almamaatu xataa yamuuta ilaa uu ka dhinto markaasuu yidhi ana atlubu alcilma cilmigii baan raadinaya oon dalbayaa ilaa an adkhula alqabra ilaa qabriga aan galo ayaan cilmigii daraasaynayaabuui marka cilmiga waxa weeye qofku inuu ku dadaalo juhdigu u baahan yahay waqti dheer inuu ku bixiyo inuu ku dadaalo ayaa la rabaa habeenka u soo jeedo qiraa'adiisa muddo badan u soo jeedo baa la rabaa weeye zarnuujiyo kale wuxuu soo guurinayaa kitaabkiisa ka soo naqlinaya gabayo dhowraho aad u xikmo badan wuxuu leeyahay biqadri lkadi tuktasabu almacaali waman alaba alculaa saxra layaali biqadri lkadi dadaalkaaga inta uu yahay ayaa tuktasabu lmacaali saraynta inaad kor noqoto waxaa lagu kasbaa dadaalkaada ayaa lagu kasbadaa انت داداش امك كور نقول ويه ومن طلب العلا قفك انه سر مره دونينا سحر الليالي هبينك بو سو جيدا لقد هبينك ودن اسك جيفنو oo maaragtay la yiraahdo sida ay maaragtay takhatiirtu yiraahdaan qofku waa inuu 8 saacadood jiifa ee dhahan 24 saac 8 saacadood umr dana ka tagay umr dama ku marka waman alaba alculaa sahara layaali habeenkii inaad diraase iyo baxi iyo qiraa'a iyo qofku ku soo jeedo muraajaca ayaa la rabaa weeyaan wuxuu yidhi taruumu lciza uma tanaamu leylan sharafaad raadinaysaa haddana habeenkii baad seexanaysaa buu yidhi yaquusu lbahra man alaba la'aali yani waxaad ogtihiin buu yidhi qofka jawhar raba inuu la soo baxo ee alaxjaar alkariima habeenkiibuu habeennimadiiba badda galaa uu quusa badda gudaheedu galaya si uu jawhar uga soo baxo adna waxa rabtaa inaad iska seexato sharafna cisina aad gaarto wax dhici kara ma hawle waman talaba alcula bighayri kiddin yani wuxuu leeyahy waman raama alculaa min hayri kiddin qofka sarrayn dalba asagoonan dhibtoonin oo aanan dadaal muujinin adaaca alcumra fii talabi almaxaali cumrigiisu wuxuu ku dhammeeyey shay mustaxiil ah la raadiyo ma dadaalayo cilmina u soo jeesan maayo baxki iyo samayn maayo waa iska jiifayaa cunadaan iska cunaya magaalada iska maraya inaan caalim noqdana waa rabaa misma qabanaysa buu leeya marka qofkaas shay mustaxiil ah ayuu cumrigiisa ku dhammeeye buu leeya qofka sharrayn raadiyo asagoo aanan u dadaalin dadaal aanan muujinin adaaca alcumra fii talabi almaxal shay mustaxiil ah ayuu cumrigiisa doonistiisa ku dhammaynayaa buu leeya marka qofku inuusan yani ka caada dhiganin kasalka iyo futuurka iyo nooga inuu iska caado dhiganin ayaa la rabaa oo uu dadaalo maaragtay ayaa laga dooni uma inuu niyo khaalisa la yimaadana iyo tawaaduciina diinkii ka mid tahay wey hadduusan qofka intaa la imanin falaa yatacanna yani macnaheedu waxaa waaye falaa yatcab nafsahu idaa lam yataif bihaada hadduusan arrinkaa ku sifoobin yuusan naftiisa dhibin gaari maaye yuusan isdhibin buu leeyahay cilmi gaari maayo talaqi alcilmi can almashaayikh qodobkaas ee toddobiitobnaad musanifku wuxuu halkan noogu dhigayaa iyadoo aan fasalkii labaad weli ku jirno talaqi alcilma cilmigii la kulankiisii lagala kulmo can alashyaakhi dadka culummada mashaa'ikhda lagala kulmo ayuu cunwaan ka dhigay alaslu asalka fi alabi cilmiga doonistiisa u asal ah an yakuuna inuu noqdo weeye biariiqi talqiini laqinid oo qofka loo laqino wadadeed inuu noqdo iyo watalaqii la kulan iyo ka qaadasho min afwaahi culamaa laga qaato weeye watalaqi lala kulmo oo can ilasaatiidi dadkii maarata eh, mucallimiinta ahaa waa jamcu ustaadi asaatiid yani mucalimiintii in lagala kulmo iyo mashaa'ikhdii cilmigii in lagala kulmaay iyo wlmutaafanatu laazimidii la laasimo lilashyaahi dadka mashaa'ikhda ah culuumta akhrinaya inuu qofku laasimo asalka talabka sidaasuu ah yani waxa weyaan wuxuu diidan yahay oo noo keeni doonaa dadka yidhaahda anigu uma baahniyo xoogaa carabigaan aqaanaayo maktabadaha inta galo ayaan ka faa'iidaysanayaa kutubta akhrinaya ayuu rabaa inuu radiyo kutubtaan wax ka qaadanaa fii butuuni lkutub ayaan ka qaadanaya culummana uma baahni arrintaasuu rabaa inuu shiiku inay khalad tahay inuu muujiyo طلب العلم أسل كيس وامحي وبطريق التلقين والتلقي عن الأساتيذ inaad mucallimka mudariska kuu laqino oo afkiisa aad ka qaadatid inaad asaga cilmigii ka qaadato oodan kutubihii keliya ka qaadanin walmutaafana mutaafanada waxaa la yidhaahdaa haddii aad tiraa fulaanun taafana arajula maadaad tihi hebel yani wuxuu laazimay hebel weyaan idaa laasamahu xataa carafa baatina amrihi qofka markuu laasimo ilaa uu axwaashiisa gudaha ah u ogaado yaa la yidhahdaa fulaanun faafana rajul ninkiibuu la fariistay oo laazimay marka mashaaikhdii in lala fariisto oo la laazimo ayaa la rabaa asalka laakiin waxay dhahaan aifna marka layidhahdo aifnatu waxaa la yidhahdaa waa arukbatu baa jilibka la yidhahda jilibka aifna markaad tidhaahdo waa jilibka wey يعني inaad inta jilba laabato aad mashaayikhda hor fariisato way saasa loo jeedo mukaafanada jilbaha inuu cilmiga u laabto oo culimadii oo ka qaata baa la rabaa way asalku waa sidaa way يعني والمثافنة للأشياخ مشايخ أو لفرفد لفريستو أو للازمو أو علمي أفكود لغا قاطو iyo walahdi isagaaba soo wada walahdi qaadasho min afwaahi rijaal ragga afkoodii ragga culummadiibu u jeedaa afkooda inaad cilmiga ka qaadato asalka talabka cilmiga cilmiga la dalbo waa taa weeye laa min asuxufi warqadaha inaadan cilmiga ka qaadan iyo wabutuuni lkutubi kutubta dhexdeeda calooshooda inaad tidhaahdo kutubahan ku kaaftamaya wadaad ii laqino uma baahni inaad tidhaahdo ayuu diidaya maya suxufta lagama qaato wey sababtu waa maxay wlwalu midka hore awalka muxuu u jeedaa waa oo dadka culumta laga qaato min afwaahi rijaal culummada in cilmiga laga qaata kan hore weeye waa min baabi ahdi nasiibi can nasiibi naatiqi wuxuu leeyahay waxay ka mid tahay min baabi ahdi nasiibi qof sharaf leh oo shariifoo darajo leh qaadashadii oo cilmiga qaato oo caninasiibi naatiqi qof kale oo darajo lehoo sharaf leh oo hadlayo wuxuu ka qaatay weyaan annasiib markaad tidhaahday haada rajulun nasiibun markaad tidhaahda yani waxa weeyaan ay shariifun yani waa qof shariifa macruufun xusnuhu wa usuuluhu waa qof yani xusnigiisa iyo sharaftiisa iyo asalkiisa qof la yaqaano wey wanaagiisa la yaqaanaa asalkiisa la garanaya marka kitaabka shiikha ood cilmiga ka qaadato shiikha afkiisa cilmiga ka qaadataa waxa weeye qof sharaf leh oo cilmigii qaatay oo ardaygiiya oo qof sharaf lahoo hadlayana ka qaatay weeyaan saasuu noqonaya وهو المعلم قف نصيبك شرفت لواكي او ناطقه وهو المعلم معلم علمي كبريه اما الثاني كان لبات midka labaad oo waa maxay al-akhdhu min as-suhuf wa butun al-kutub suhuftii warqadaha wax laga qaato iyo kutubta tiraada aniga maktabadaha san galaya can ilkitaabi kitaabkiibuu ka qaatay xaggiisii fa huwa kitaabku jamaadun waa midaan hadlayninoo jamaadahu alalan jamaad waxaa laga wixii qalalan ayaa kitaabkiisu jamaad maaha waa jamaadu wax qalalan wey fa annaa lahu ittisaalu nasabi sideebay faanaa lahu sideebay ugu sugnaataa itisaalu nasab sharaf inuu gaaro yacni nasabkii kitaab jaamido halkan joogaan wax ka qaadanaya kii hadlayo cilmigan xibdiyana ka qaadan maayo yacni qofkii shariifka ahaa ee naatiqa ahaa oo nasiibka ahaa seebow maaragta uu ku gaarayaa ma gaari karo ma gaari karayo marka sheekh ibnu markuu sharxayo hadalkaas wuxuu leeyahay fawaa'id baa ku jirto faa'iidooyin badana ku jira in culummada dadka ahlu cilmiga afwaahdooda cilmiga laga qaato fawaa'id badana ku jira oo aan kutubta keliya laga qaadanin warqadaha kow macallimka marka cilmiga ka qaadanayso waxa waa ikhtisaaru tariiq wadadii kuu soo gaabinaya waxayla soo diyaariyey soo maha casharkii isagii khulaasuu ku siinaya wuxuu ku tusayaa yani waxa kitaabahaas ku dhex jiray oo masaa'il laisku khilaafay ayuu shiikhii soo uruurinaya wejkaanu kuu keeni wejkaan kaluu kuu keenaya labadii wej mid walba wuxuu daliishaday buu kuu keeni markaasuu midka raajixa haddana kuu sheegaya soo ikhtisaaru ariiq maaha waddadii macallinka waa kuu soo gaabiyey intaad adiga inta kutubihii dhex gasho maktabadii tagta kan baar kan fiiri madabkee raajixa aad raadin lahayd isaa kuu soo koobay horta waa faa'iido weeyaan waa taa weeyaan midda labaad oo laga faa'iideysanayo waxa weeye waa surcatu idraak waxa la yidhaahdo insaanka markuu shiikh wax ku dul akhrinayo durbadii waxbuu fahmaya wuu dareemaya masaladii yani si maaragtay aad u fahmi karaa weeyaan wuxuuna wejka khata'a iyo midka saxda durbadiiba ardayga marka lagu dul akhrinayo wax badan buu shiikhi ka faa'iidaysanaya tan labaad yani ardaygii iyo mucallimkiisii dad ku xiran bay noqonayaan irtibaad buu ka dhalanaya faa'iid marka aad u tiro badan ayuu shiikhu sharxiisa ku sheegaya weeyaan waqiila waxaa la yiri buu yiri marka tiiba wali wada sheekh bakar abu zayd rahmatullah alayhi waqad qiila waxaa la yiri man dakhala fil ilmi wahdahu kharaja wahdahu man dakhala qofkii galo fil ilmi ilmihi wahdahu isagoo kaligiisa galo ana maktabada higan galayaa walaad ma baahdiba kharaja wahdahu kaligiisa isagoo ka soo baxa cilmiga keliga bilaa shiikh baa bilowday adoo keliga oo wax cilmiga kula jira aan jirin baad soo noqon uu kuu fashilo wuxuu yidhi ay man dakhala fii talabi alcilmi bilaa shaykhin kharaja minhu bilaa cilmi man dakhala qofkii galo fii alabi alcilmi cilmiga doonistiisa bilaa shaykhin sheekh la'aan mucallim la'aan ayuu yidhi anaa cilmiga iska baranaya kharaja minhu cilmigii wuu ka baxaa bilaa cilmin isagoo wax wata la arag isagoon cilmi wadanin buu ka baxaa weye عرف أسبه العلم وذنين بكبحا ويا وحا كفائدة سنة ملي محايل وحو ليه إذ العلم إذ محايل العلم علم صنعة وحرفة يعني حرفة فرسموي وكل صنعة وكل صنعة وكل صنعة صنعة كست كل حرفة كست كل جيدنا تحتاج إلى صانع وحيوبها أنت قف صانعة أو قف صنعة تصو فلا بد مركا وحالة مارمانا إذن أرنكو دوسيدا إذن كل كاسي litacallumihaa barashadeedii sancadan la baranayay min mucallimihaa keedii barayay alxaadiqi ee mutqinka ahayee sugayay in lagala kulmo waa daruuri hadda maalan qofka farsamada yani hadda alwaaxda ka shaqeeyo oo kale hadduu yidhaahdo qof aanan weligii arag miiskaanoo kale horema ka samayn karaa waa inuu nin fuundi ahoo guri buu dhisayaa gurigan ilaa la baro oo qaabka maaragtay dhagxaanta laisku saaro asaaska loo dhigo gurigan inta uu yahay ilaa mucallim baran la helo ma samayn karo kabti ma sameyn karo qofkii kabaha sameeyay haduusan muallim baran helin saanic bara uu samarka hore helin ma sameyn karo waxa kale kullu sanaa cilmigu sanadu kamid yahay sanacadu kamid yahay cid walba ma taqaano qofkii soo bartay baa garanay marka waa inuu sameeyaa oo ka bartaa cidii soo bartay inuu ka barto weey markaas wuxuu yiri مصنف أسوى هذا كسيوة وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم وهذا وركا وأه يعني تلقي العلم عن المشايخ علمك إن مشايخ أفكود لقاقا طاهي oo meeshii sancadan cilmiga qof yaqaano lagala kulmaahi yakaadu wuxuu sigayaa yakuunu inuu ahaado maxal ijmaaci dadka ahlcilmiga qadiiman waxadiian waxay ku kulmeen yani in qof walbaaba mucallim uu leeyaho cilmigan uu ka barta inay tahay aysan noqon mid suxufta iyo warqadaha keliya laga qaato ilaa man shadda dad shaad noqday mooye ka baxay shaadka waxaa la yidhaha alladii kharaja can aljamaaca qofka jamaacadii ka baxay mooye markaasoo nin la ah, ayuu noo keenaya إلا من شد قف شادوبي مويه مثل علي بن رضوان مثل علي بن رضوان المصري الطبيب نك علي بن رضوان اللي يراهدو oo masriga ahaa ee dhaqtarka ahaa almutawaffa sanata 453 hijriya 453 hijrada nabiga waqtiga sanadka uu ahaa dhintay ninka masriga mooyee isagu ka shaadoobay yaani culimadii maxal ijmaac inay noqoto bay taas oo ma oran in cilmiga laga barto culimadii laga qaato ninkaas ka shaadoobay yiri culimo looma baahna culimo looma baahna وقد ردد وقد رد وحير وقد رد عليه علماء عصره من كاير علماء الله ما بهنا نو البابا كتابها اسن هايس بر oo kutubtii intuu dhex galo haab asay xuskiisa isku bara yiri waqad radda waxa radiyay calayhi calabna rudwan ninka yani la yiraahdo cali ibn rudwan la yiraahdo waxa radiyay culamaa casrihi culamadii zamankiisa joogtay baa radisay iyo waman bacdahum dadkii ka dambeeyey culamadaas zamankiisa wixii ka dambeeyeyna waa ay marka ninkan caliy ibnu radwaan la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa caliy ibni jacfar caliy ibni radwaan ibni caliy ibnu caliy ibni jacfar almisri baa la yidhaahdaa alimaamu dahabi markuu ka hadlayo oo tarjamadiisa oo ka hadlayo wuxuu ahaa buu leeyahay ninkan kaana sabiyan faqiiran yatakasabu bitanjiimi washtaqala fi tibi fafaaqa fiihi ninkaa wuxuu ahaa markiisii hore nin yar oo qoys faqri ah ka dhashay oo ku kasban jiro ku shaqaysan jiray tanjiimka xidigaha oo wax laga sheegay iyo yani waxyaalahan ku shaqaysan jiray washtaqala fi tibi markii dambe wuxuu galay cilmi tibiga inuu barto ayuu bartay fafaaqa fiihi aadou ibigii yanii cilmigii dawada intuu bartay ayuu ku kor noqday buu leeyay markaasu waa axkama alfalsafa falsafadana waa uu sugay falsafadu aad u bartay wamadhabu alawaa'ili iyo wa dalaalihim dadkii horreeyey oo falsafada ahaa madhabkoodii iyo dalaalkoodii waxaasuu bartay buu leeyay in macallin iyo la raadsadee qof walbaaba asaga waxa isbaro waxaa radiyey culimmadii zamankiisa joogtay iyo dadkii ka dambeeyey culimmadii ka dambeeyey dhamma way radiyeen qaala alxaafid الذهبي رحمه الله يعني الحافظ الذهبي إلهي هو نحريسته وحوي رحمه الله تعالى الله نحريسته في ترجمته له مركو ترجميني علي بن الرضوان المصري مركو ترجميني tarjamadiisa iyo taariikhdiisa uu ka hadlayay ayuu wuxuu yidhi walam yakun lahu shaykhun ninka cali ibnu ridwaan la yidhaahdaa waa imaamu dahabi ninka odhanaya wey sheekh ma uusan lahayn walam yakun lahu uma ahaanin shaykhun shaykh ma usan lahayn bal ishtahala wuxuu ku shuqloomay bilahdi cala lkutubi wuxuu isku mashquuliyey bilahdi qaadasho cala lkutubi kutubta uu ka qaato wasanafa wuxuuna alifay kitaaban buu alifay fii taxsiili sinaacati min alkutubi qaabka yani cilmiga loo alifo kitaab ah buu alifay buu leeyay يعني في تحصيل وحو ألف وصنف وحو ألفي كتابا كتاب أو قري في تحصيل الصناعة صناعة داسي أو صناعة العلم من الكتب كتب تسيد الله بسمي يعني صناعة العلم بو كتاب كألف قاب كاسا وحلو قرابو ليه أركا ساسو كلو كولا وأنها إن مالك علم شيخ الآن وحل برتنا أو كنت لغو مشغوله أوفق من المعلمين يعني أنسب من المعلمين معلم إنه هر فريسته وقت كاب هذا تنا كدو بوليه ساسو ليه إمام الذهب هو تعليقي وحيري وهذا غلط أرنتس وخلط وحكجر ملح وخلط بوليه إن بلا علم بلا معلم آد علم برته وحدع كرمه كلي مرة دلنا إمام الذهبي أي مكة لا ردسي وقد بصد الصفدي شيخ الصفدي اللي يرهده وآب filwaafi kitaabkiisa waafi la yidhaahdo ayuu wuxuu aad ugu fidiyo ku dheeraaday alradda calayhi caliy bnu radwaan radintiisa ou radiyo buu aad ugu dheeraaday wa canhu sadafigaasadafi waxaa ka soo guuriyey azabidiyu sheekha zabidi la yidhaahdabaa wuxuu ka soo raray fii sharxi lixyaa kitaabka la yidhah sharxu lixyaabu wuxuu dhexdiisa ku soo guuriyey can cadadin koox mucalliliina ayaga oo ku cilaynayo sabab uga dhigaya lahu yani ninkaas biciddati cilali cilooyin fara badan sababo ay sababaynayaan sababo badan inay sabab uga dhigeen ninkan inuu khaldan yahay hadalka uu yiri inuu ku khaldan yahay badan bay sheegeen minhaa waxaaba ka mid a waxa uu saniidii soo guuriyey oo uu ka soo guuriyey maa qaalahu ibnu butlaan ninka la yidhi waxa uu yidhi fi raddi calayhi cala caliy bni radwaan caliy bni radwaan radintiisa waxa uu ku yidhi oo maxay ahayd asaadisatu marka hadallo badanuu tirinayay o iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan kii lixaadoo noo soo qabta marka sheekh asaadisatu wuxuu ku radiyeyba ka mid tahay qodobka lixaad qodobka lixaad waxa weeye yuujadu fi lkitaabi kitaabkii waxaa laga helaa oo caliy ibni ridwaan oo qoray ashyaa oo tasuddu can ilcilmi ashyaa arrimo tasuddu jeedinayso qofka taalibulcilmiga ah can ilcilmi cilmiga ka jeedinayso ayaa ku sugan buuli wa hiya macduumatun mid la waayey weeye cinda almucallimi mucallim markuu adi wax ku barayo arintaas haladkaasoo kale qofku ku dhici maayo weyaan macduumatun cinda almucallim mucallim markaa ag arrimahan cilmiga kaa jeedinayaani oo yuujadu fi lkitaabi ashyaau tasuddu can alcilmi kitaabka inaad dhex gasho keliga waxaa ka mid waxaa jira buu leeyahay ashyaa oo aad tiraahdo kitaaban wax ka qaadanaya ashyaaun baa laga helaya oo tasuddu can ilcilmi yani kitaabkan kitaabu isagu alifay ma aha yuujadu waxaa la heli fil kitaabi kitaabka dhexdiisa waxaa laga helaya haddaad tiraahdo kitaabkan wax ka qaadani ashyaaun arrimo oo tasuddu jeedinayso can ilcilmi cilmiga ka jeedinayso wahiya arrintaasna macduumatun tun la waayey weeye cinda almucallimi mucallim markaad ka qaadanayso afkiisa mid laga waayey wahiya arrimahaas waa kuwe التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ يعني صاص هذا مع عدم اللفظ بودغي لكن شيخ ابن عثيمين مركو شرحه مع عدم النقط بودهيا مع عدم النقط صاص انا في عن صاص هذا المدين في عنك وحوليه التصحيف يعني تصحيفك وحال هذا وقراءة الحرف على غير حقيقته xarafkan siduu ahaa si aan ahayn inaad u akhriso ayaa tasxiifka la yidhaahdaa tasxiifkaas qiraa'adiisii ayaa ku jiro hadduu macalinku hor fadhiyo oo kelimada uu kuu saxo tasxiifku waad ka badbaadi soomaaha laakiin kitaabaan ka qaadanaa markaa tidhaahdo adtasxiifu ayaa imaanaya inaad wixii maaragtay aad qiraa'adii xaqiiqadeedii aadan u akhrin alcaaridu ka imaanayay min ishtibaahi xuruufi xuruufta isku ekaanshaheedii maca cadami naqdi iyadoo aanan dhibco jirin si cilmiga intaanan xarakada iyo bilaabin ka hor carabdu waxaa iska qori jira isagoona dhibcana lahayn shaqalna aan lahayn marka sababuu qofka u kala garani hadduusan macnihii fahmayn ama shiikh uusan ka qaadanin jiim iyo xa iyo kha soo u kala saaraya yacni soo u kala saaraya zaa'idii iyo racdi soo u kala saaraya yani fadii iyo qaafkiise u kala saaraya siinkii iyo shiinkiise u kala saaraya da'dii iyo da'dii caynkii iyo qaynkii kulli sooma jeedi haddaan dhibcaha iyo xarakaadka aan ugu kala saarin ma kala saari kartid weyaan marka maca cadami naqti dhibic la'aan ayadoo aysan la jirin xarfaha isku ekaantoodii taa waa oo bizawaani basari kitaaban akhrinaya wax ka qaadanaya araggaada leexashadiisii ah yani zawaqaadka bimacna almayla la yidhaahda waa almaylu wey leexashada oo araggaadii adoo wax akhrinaya hadda waa saqfinaysa hadda maal markay akhrinayno kale wahiya macduubatun cinda almucallimi maxaa akhrinay wahiya macduudatun aan akhrini saasoo kalea la yidhaahdaa waa khaladkaasoo kale wey marka mucallimku markuu kula joogo wax kuu saxayo zawaqaankaasoo kaleeto waad ka badbaadaysaa weya waqilatu alkhibrati bilciraabi waxaa kaloo ku jiro khibrad yaraan khibradaada ay yaraato oo icraabkii ay ku yaraato oo aadan mudaafka inuu yani mudaafka inuu iyo mudaaf ilayhiga inuu wax jaro mudaafka inuu mudaaf ilayhiga jaro haddaadan garanaynin kalimaad badan baa isku khaldaysaa wey aw fasaad lmawjuudi minhu aw amase fasaadulmawjuudi mid minhu kitaabkii ka ah fasaadkiisa oo fasaado يعني فساد الموجود منه كتاب وحكمي دبان يعني si faasida waaba wuuba tirtirmay maalan ama wixii ma garanaysa cibaaradii baa meesha ka khaldan ama si khaldana loo dhigay taasoo kalena waa imaan kartaa buu leeyahay wa islaaxu lkitaabi kitaabkii oo la hagaajiye yani hagaajintiisii oo dib loo waxyaalaha ee eh, qofka ka jeedin karay kamid tahay islaaxul kitaab yacni kitaabka hagaajintiisiyo ama qofkii qoray eh, inaad tidhaahdid inta cibaaradan fahmi weyso inaad tidhahd maya cibaaradaa khaldantay anaa saxaya aad tidhaahdo oo saa u tirtirto way noqon kartaa weeyaan wa kitaabatu maa laa yaqra'u kitaabatu maa laa yuqra waxaan la akhrinin qoritaankooda oo la qoro oo maala hadda xuruuf waxaa jirta aan la akrinin xuruuf aan la akrinin baa jirto yacni lama akhriyo laakiin waa la qoraa waa la qoraa laakiin lama akhriyo qofkaana mucallim u lahayn arrimahaasoo kale uu ku khaldamaya waa la qoraa laakiin lama akhriyo hadda maalan markaad tidhaahdo ina aladiina aamanuu aamanuuda alif wawgaas alif alif tafriiq alif wowgaa lagu ekaadaa waa la qoray laakiin lama akhriyo aliftaas haddaad tidhaahdeed marka aad ku cusub tahay maxaad u akhrinaysaa aamanu waa baa u akhrinaysaa sooma si kale baa u akhrinaysaa kow wa qiraa'atu maa laa yuktabu wax aanan la qorin ooba marka horeba aan la qorin akhrintooda la akhriyo ayaa ka mid ah hadda maalan markaad tidhaahdo maalan markaan idhaahno Eh, sheekhi hadda tirina Uthman ibn Khurrazat baan marka akhrinayna Uthman ibn yaani ibn Hamza ku jirto Hamza ku jirto عثمان بن ما دهيس لو ما اخري عثمان بن وانا واخرسا عثمان ابن وانا ترى حمزه لما قرأ lama qoro markay ku jirto laakiin markay awal sadrin ka bilaabanayso waa la qoraa waa la qoraa marka taasoo kale baa ka mid ah ee waxa ka mid ah hadda maalan daawud oo kale markaad tiraahdo daawud yani waxa weeyaan wa maa laa yuktab waxaana la qorin ayaa la akrinaya taasoo kale daawud baad u qoraysaa waxyaalo badan amilooyinku way badan yihiin yani kuwaasoo kale qofka aan soo barano macallin kala kulmiyo waxa weeye maaragtay waa ku wareegaya wey wamadhabu saaxib alkitaab waxaa kaloo kasii khatarsan madhabu saaxib alkitaab kitaabkan aad akrinayso hadda leeda waa daraasaynaya kii qoray madhabkiisa maba taqaanidba maala waxaaba dhici karta mubtadica inuu qoray markaasaad mataqaanid kitaabkii baad akhrisay haddii ninkan kitaabka qoray madabkiisa aad aqoon lahayd waa iska ilaalin lahayd waxa khaladaadkiisii wix uu ku qoray baad ictinaaqaysa waad qaadani waad liqaysaa wey haddaadan kitaab madhabkii ninkan uu leeyahay aadan aqoonin sida hadda maalan kitaabka tafsiirka oo zamaqshari uu leeyahay alkashaaf oo kale qofka aanan zamakshari madhabkiisa aanan garanaynin waa nin luawiya waa nin aad baari xagga luqada ku ah laakiin waliba balaaada faniga balaaada la yidhaahdo iyo naxwadaba kulli baari ku ah wey walidaalika shawkaani inta badan tafsiirkiisa fatxuqadiirka asagoo ka soo qaada xagga ciraabta iyo markaa aragtid sidaasuu ictimaada aad arkaysa inta badan marka hadaadan zamaqshani aadan aqoonin kitaabka kashaafa waxa ku jiro dhan baad rumayni marka adoo waxa aad arkaysaa mu'tazili ah dirbadii fikradda ihtisaalka ka dhargay ayaad arkaysaa waa ina marka kitaabkan qofka qoray saaxibkiisa inaad taqaano baa la rabaa weeyaan ومذهب صاحب الكتاب وسقم النسخ nasfigii qoraalka oo aad u jiran yani xun weeyaan loo jeeda qof afartiisu aad u xun tahay maxaa ka fahmay kitaabuu qoray fartiisoo xun waqtiyadan tabaacad baa la helay waxbaa la daabacaayo yani taxqiiqa lagu sameeyaayo wixii waa la hufaa nusakhdii iyo inta laisku keeno makhtuudaadkiiba inta la keenay wixii madbuuca ayaa kitaabkii mar labaad muraajaca lagu sameeya ma dhici jirin khadkii wadaadka oo makhtuudka ahaa oo fartiisu xun tahay baa lagu waa sukmu naskhi baa laydhaha qoraalka xumidiisa wey waradaa'atu naqli soo guurinta oo qofka uu soo guuriye kitaabkan ka soo guuriye xumideeda liidashadeeda ay liidato wuxuu yidhi waidmaaju yani waidmaaj alqaariyi qofka wax akhrinaya isdhexgelintiisa u isdhexgeliyey mawaadica maqaafici meelihii gogo'naa lagu is istaagayey yani wuquuftiioo kale markii wax la qoraya waad aragtay meel shartaa la geliyaa laba shartaa la geliya kelimadda markay tahay jimla muctarida ay tahay faasilaa la geliyaa dhinaca lagu istaajiyaa la joojiyaa marka hadduusan waxaas uusan samaynin oo yani maaragtay isku dhex daro waxaa garanaya meeluu ka bilaabay meeluu ku dhameeyey midna ma garanayo qofka waxyaalahaasoo dhanaa ka imaanaya wakhaltu mabaadi'ii altacliimi waxbarashada mabaadi'deedii oo iyadana laysku khaldo qofku waa inuu imlaaga yaqaanaa fanni dhan oo la barto way soomaa maadamaadada alimlaa la yidhaha waa fanni weyn oo la barto weeyaan qaabka wax loo qoro oo qoraalka lafteeda wax weyn ah weeyaan wadikru alfaadin mustalaxin calayha arrimo lagu heshiiyey oo maaragtay culummadu ay ku heshiiyeen alfaadaa sheegitaankeeda inuu garan waayo dhacayso oo waliba ah fi tilka sinaacati cilmigaas oo ka ah sanaacadaas oo taa ah inuu maarata qofka uusan garanaynin mubtadi kitaabka ka qaadanaya waxaa dhici karta kitaabka in lagu qoro waa alfaadun yunaaniya yacni dadkii hore oo aan carabta ahayn sida griigga oo kaleeto yunaanka waa iyage ayaa alfaad ay soo qoreen baa la guuriyey oo kitaabka lagu qoro maalan oo mucarab laga dhigay lam yukhrijha naaqilu kii soo naqliyo soo guuriyana uusan soo saarin min luqati uusan ka soo saarin yani kitaabkii baa luqad kale lagu qoray uu ku miaaliye wuxuu yidhi kanawris nawris buu yidhi adiga hadda sheekh bin cuthaymiin markuu fasirayo nawriskan wuxuu leeyahay kelimad aan aqaano ma ahan buu leeyahay nawris laakiin hadduu u jeedo nawruus nawris waxaa la yidhaha nawras waa ama maarata nayruusna waa la yidhaha nawruusna waa la yidhahday waa ciidda dadka majuusiyiinta oo ah. yacni maaragtay dabka caabudo ciiddooda kelimadaasoo kalebaa lasoo guuriye carabiga lagu qoray qofkii ma fahmi karo wey marka cuyuubtaasoo dhan ay oo caaiq ah qofka ardayga ka reebaya cilmigii ayaa kitaabkaas laga helay buu leeya ayaa ku jirto hadduu kitaaban ka qaadanaya fa haadihi kulluhaa arrimahan dhammaantood mucawiqatun mid leexinaysa wey can ilcilmi aalibkiibay ka leexini can ilcilmi cilmigay ka leexinaysaa wey waqad istaraaxa almutacallimu qofka mutacalimkaa wax baranayo oo mucallimkii ka baranayan wuu ka raaxaysani min takallufihaa isdhibiddeedii ou isdhibo cinda qiraa'atihi markuu akhrinayo oo isku dhibaahi uu ka raaxaysanaya cala almucallimi mucallimka uu ku akhrinayo waa ka raaxaysani weeyaan وإذا كان الأمر كذلك وإذا كان الأمر أرك هدئه على هذه الصورة صورة أن صوشة من هذا أرك ياي وقاب كان أي تهي yani marba hadii kutubtoo laga qaataahi intaasoo dhib ah ay dhexdeeda ku sugan tahay mucallimka wax laga qaatana faa'iidada ay ku sugan tahay faalqiraa'atu cala alculamaa'i culammada oo dushooda kutubta lagu akhriyo baa ajdaa nafci badan wa afdalu wanaag badan min qiraa'ati alinsaani qofkii inuu akhriyo linafsihi naftiisa keliya u akhriyo taasaa uga khayr badan wey inaad culammada cilmiga ka qaadato ayaa kuu khayr badan wey wa midkan in culammada wax laga qaata min afwah ar-rijal wax laga qaata ya ma aradna waxaanu doonay oo yahay bayaanu cadeyntiisa aanu doonay weeyaan قال صدفي شيخ صدفي اللي يرادا وحو يري ولهذا قال العلماء سدا درتد بوحي يرادا العلماء دي لا تاخذ العلم علمي هكا قادن من صحفي mid warqado ka soo qaatay oon culummo kala soo kulmin cilmi ka qaadan walaa musxafiyin mid aan mucallim qur'aanka ka akhrisanine musxaf ka soo bartay ha ka qaadani yacni wuxuu u jeedaa takhri' ilqur'aan qur'aankii ha akhrinin calaa man ha ka qaadanin calaa man qara'a min almusxafi qof kitaabka ka soo bartay oo aan macallin uusan qur'aanka u laqinin oo kutubkan keliyan carabigan akhristay qur-aan saa ku bartay yidhi waxba ha ka qaadanin walal xadiia xadiikiina ha ka qaadanin iyo cilmigii oo dhan waayruhu waxaan xadiidka ahayn culumtii oo kaleba ha ka qaadanin calaa man ahada qofkii qaata dalika cilmigaas min asuxufi warqadihii ka qaata biduuni mucallimin mucallim la'aan qofkii qaatay ha ka qaadanin qof yidha wax ka soo bartay iyo kutubaan wax ka akhristo shiikh umadihi qur-aankiina macallin qur-aanka ii laqinay ma hayo kaas cilmi ha ka qaadanin iska daabay culummadu yidhaahdeen intahaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk